بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaa inoo dambaysay qaacidadii ku saabsanayd alwasiilatu tasqutu bisuquuطi اlmaqaasid aw اlmaqsad baynu xalay ka soo hadalay oo dadka qaarkood ay hoosgeeyaan jihaadka mashruuciyadiisa qaacidadaas iyo fuqahadu meeshay dhigaan iyo usuuliyiintu iyo dawaabideedii baan wax ka tilmaanay xalay qaacido kaloo marka daba joogta qaacidadaas oo farciya ah oo culummadu ay ku cabireen dawaabidda iyo quyuudii qaacidadii hore oo yidhaahdaan qad tahbutu alwasiilatu sharcan maca intifaa'i almaqsad cibaaradaa waxaa iskale alimaam abuisxaaq isxaaq ashaatibi muwaafaqaadka mujalladka labaad safxada toban iyo sagaalaad qad tahbutu alwasiilatu aw alwasaa'ilu sharcan maca intifaa'i almaqaasid waxaa laga yaabaa wasiiladu inay sugnaato ay sharci noqoto oo ama waajib ama mustaxab ama jaa'isba ay noqoto iyadoo maqaasidiba ay dhaceen oysan markaa aysan shaqaynaynin idan marka qaacidun aysan musallam ahayn oo aan iska idlaaqaynin alwasaa'ilu tasqutu bisuquuطi اlmaqaasid saasaad ku ogaanaysa qaacida labaadna waa jirta waa yahaye marka jihaadku teen hoosgelinaa ma tii horaan hoosgeynaa mise tadambaan hoosgeynaa waa iska taxakum taxakum weeye ma aha usuul lagama duulahayo <clears throat> markaan soo gabagabayna marka tatimadaas waxaan leenahay jihaadku masaalix badan baa iyo maqaasid badan baa ilaahay u jideeyey oo xukumku ku xidhan yahay sharciyadiisu culummadu markaas waxay u qaybiyaan eh, masaalix caajila oo adduunka iyo masaalix mu-ajalo aakhare ah minhaa iczaaz uddiin midda caajilada ah baa kamida maxqu lkaafiriin baa kamida xalinu soo maray shifaau suduuri lmuminiin baa kamid ah khanaa'imta iyo amwaasha laga helo gaalada kamida ajarka weyn ee cadiimka khufraanu dunuubka kamida dafcu mafsadati lkufri baa kamid ah taxqiiqu maslaxati lislaam fii xaqi lkaafiriin markay islaamaan baa kamid ah ayaga fitnadooda in la dafciyo marka la dilo baa ka mid a maqaasid badan oon xala qayb ka tilmaanay buu jihaad ku leeyahay aya maqsad hadduu baaqi noqdo hal allaha ka dhigee xukumkii baaqi buu ahaanaya fitnadan dambe marka qaabkaas waxu dhigaysa odhanaysa mar haddii bacdulmaqaasid lawaayo sharci mee waa xaaraan waagigii dambe waxyaabihii yimid ay bacdu zanaadiqa keeneen mulxidiin misra ay keeneen kadibna wadaadaha qaarkood ay raamsadeen oy markaa sunna ka dhigeen yay ahayd hawsha adago in lagu baraarugo qadiyadda aan raba caaw inaan baraarujiyo waxaa al mas'alo oo muhiim jiddan <clears throat> si wax loo fahma hal suuraan keenayna jihaadku markuu jihaadu dafcin yahay haynoo dambeeyo kan maanta adduunka ka jira weeye kun sana ku dhowna uun soo jirayba marna waa jihaadu fatxin aw talabin ama fardu kifaaya kaad u taqaana jihaadka kifaayaga loo yaqaano jihaadkaas wey jihaadka marna xukunkiisu waa fardu kifaayo xaaladan buu caynoobaa markuu tacayunaha de markuu dafciga noqonayo xaaladu dafci baa ka mida marna de waa cinda taqaabul safayn weeye marna markuu imaamku weyn ku magacaabo buu saddexaad baa noqota xaalada afraadna waa marka muslimiin la qafasho asriya uu dhaxo xabsi afarta xaaluu farducayn noqdaa sida loo badan yahay afarta xaal inaga daaya markuu kifaa'iga iyo talabiga inagu aan duulaynan taalibiin nahay gaaladuna la halabsanhayo la baacsanhayo culummadu waxay isku raaceen maqsuudkii maqaasida markaa looga galeeya jihaadka jihaad alfatxi watamkiinka ah aw alab aw alghaswi ah waxaa u waaweyn iclaau kalimat اllahi subxaanah wa tacaala bimacnaa duhuuru اlislaam halabat اlislaam kalimat llaahi marka ha noqoto ama kelima khaas ah oo towxiidka loo jeeda laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah ama kelimadii caamkayd oo loo jeeda alislaam labadaa macnay fuqaada ku idlaaqaan sharciguna tilmaamay mar kelimatullaahi ma ah hiya alculya inay ayadu haalib noqoto adkaato huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin liyudhirahu cala addiin islaamku inuu diimaha kale ka sarreeyo ka awood bato waa macnaha caamka marna weedhan towxiidka ayaduna hirgesho wix kana baaba loo jeeda macna khaas ah markuu dalabigee labadaa maqsad baa u waaweyn nikaayat alacdaa cadowga in la naafiyo oo dhib loo geysto awoodda islaamkuna ay sara marto labadaa maqsad baa u waaweyn maqaasid kaleoo asli ah iyo kuwa tabici aba ah waale waa jiraan oo fara badan oo xalan wax ka tilmaan haddii marka muslimiintu iyagoo awood malatari le oo dhisan ay dhowr sano ama toban sano labaatan sano ay duuli waayaan duulimaad naafiya gaalo guul la soo hoyaya ay keeni waayaan laakiin daa'ifa ama qaryo ama tuulo ama koox muslimiinta ka mid oo xuduudda gaalada joogta intay duulaan oy gaala soo dagaalamaan ayaguna toban laga soo dilo gaaladuna shan laga dilo iska soo noqdaan gaalkuna aan taaka laga qabsanin asaguna uusan taaka naga qabsan oo uun labaatan sano barbardhaca aan ahaan oy geeridu weliba annaga nagu badato jihaadka noocaasee kifaa'iga dalabiga maxaad ka leedihiin waxaan dhahaynaa ummaddii muslimiinta ahayd waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen jihaadkii waajibkaa ah inay ka tageen faijtamacuu calaa dalaalatin hawsha waa in lagu baraarugo laba dowladoo waaweyn baa adduunka soo marto islaam ahaa shan iyo lix iyo toddobaan ahay nahay nabad baan qabnaa awood baan leenahay koox muslimiinta ka mid oo xuduud degan unbaa sanadkii mar dhaqaaqa gaalo ay ka soo qanafsiyaan labaatan baa laga soo dilaa tobanna way soo dilaan way iska soo noqdaan haltaaka ma soo qabtaan haniimana ma keenaan wax guulay soo hoyiyaan oo in rag dhammaada aan ka ahayn iyo ajir loo qora aan ka ahayn ma keenaan jihaadka noocaasi xukunkiisu muxuu yahay ummaddiisa maxaad odhanaysaan culammada islaamku waxay leeyihiin jihaadkaasi waa sharci liannahu ta'addaa bihi اlwaajibu laakinahu lam yuxaqiq اlmaqsuuda maqsuudkii nikaayat اlacdaa ahaa ama idhaaru kalimat اllaahi iyo idhaaru khalabati اlmuslimiin iyo quwadada ahaa lama xasilin laakiin nimankan waxay awoodeen bay qadimeen idan ta'addaa bihi اlwaajib fardu kifaaya baa ku dhacay ummadduna la odhan maayo waxay ku ijmaacday calaa tarki aljihaadi waalbaatil bay ku ijmaacday ninkii laakiin asagu qaadir asagoo ah ka fadhiistay fadhigiisii awgiina uu maqsuudka ku xasili waayey aathim wey aathim weeye laakiin kooxdaani addat ilwaajib waxaana ku dhacay wasaqata bihi fardu lkifaaya laakiin lam yataxaqaq bihi almaqsuudu waalmaslaxa jihaadka asaga miisaankaa saarto baa lagu kala bixi kii kifaayiga ahaa ee maqaasidiisa xaqiijin waayey hadduu noqdo sharci faradkiina ku dhacay kifaayiga ah ummaddiina ay kaga badbaadday an tajtamica calaa dalaalatin kii cayniga ahee asagu daruuriga ahaa ama idiraariga ahaa ee dafcu suyaal aw saa'il ahaa inaad xagga ka wareegto waa khalad arrintuna waxay ka duulaysaa oo jihaadkaasi uu kifaa'iga uu saa u noqday ilaahay subxaanau wa tacaala waagi hore muslimiinta wuxuu ku waajib yeelay in ninkii muslimkaaba uu barbardhigo toban waa la nasakhay alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan baa timid idan waxaa la yidhi muslimiintu hadday rabaan inay markay guul iyo nasri rajayn hayaan waa inay u sabraan dicfayn ninkiiba inuu ku aado laba nin labaatanku waa ina afartan ku aadaan boqolka nin waa ina laba boqol ku aadaan kunku waa inuu laba kun ku aado naskhigaa yimid muxuu nasakhay wujuubu musaabarati alwaaxidi licasharati amhaalihi wujuubkaasaa la nasakhay maxaa waajib noqday wujuub almusaabara lidicfayn labadaa yaa waajibku ahaa maa zaada cala dicfayn maaha xuguma innagoo toban ah oo duulay baan boqol nin fooda gelinay waajib naguma inaan fooda gelino laakiin wuu noo bannaan yahay lanno wax qur'aana ama nas ama daliil laa ijmaacan walaa qiyaasan saxiixan walaa kitaaban walaa sunna odhanaya ruuxa muslimkaa lama dagaalami karo fi ljihaadi alkifaa'i waalabi maa zaada calaa dicfayn ma jiro walqaacida alusuuliya waxaa weye idaa nusikha alwujuub baqiya alistixbaab aw aljawaaz haddii wujuub la naskho fii baabi weli muraad walcibaadaat waxaa baaqi noqda istixbaab ama jawaas maxaa la nasakhay toban in ninkiiba ku aado waxaa la waajib yeelay ninkiiba inuu laba ku aado laba ka badan iyo saddex ka badan iyo casharatu adcaaf fooda ma gelin karaa haa weeye wax lagu diida lama hayo sidaa darteed bay saxaabo badan sameeyeen waa iyagoo toban ah bay boqol foo degeen weliba rumaad oo balaayo ah ayagoo toddobaatemeeyey ee qabaa'il lanfooda isgasheen biru mucuuna waad garanaysaan iyo dagaalihii iyo xarbun mu'ta iyagoo muxuu ahaayey saddex kun ah yaa waxay foodo geliyeen wax boqolaalan kun ah idan wujuubkii saaraa ee takliifiga ahaa ee ahaa laba inaadan ka cararin ood barbar kugu dhigto unbaa markaa aan ku kusaarayn mooyeene baaqi buu yahay istixbaabki lamana soo helayay culummadu leeyahay hawshaa wax khilaafsan qadiyada waa in lagu baraarugo laakiin mar hadduu farducayn asaguu noqdo bikulli maa tastaiic baad markaa dhaqaajinaysa qadiyada marka waa qadiya u baahan in aada loogu baraarugo waxaa kaloo aan baraarujin lahaa dadka qaarkood waxay isku qasaan asalka weyn ee jihaadku hoos tago oo waajibu bilmacruuf wanahyi can ah iyo jihaadkoo farac waajibka hoos taga ah isku qasaan asalkaa ee la wada galo faruucdu hoos tagtaan isku axkaam ahayn jihaadku marka masale khaasa oo axkaam khaasala weeye adilo gooni anaa ku dhisan xaalada iyo duruuf khaasana maro wey marka qasab ma aha marka sood ka baqdo in lagu dilo mashruuciyaa dhacaysa meesha ma taal mashruuciyadii baa dhacaysa iyo markastoo la baaba ahaayo mashruuciyadiisi baa dhacaysa meesha ma taal waa bidac iyo khuraafaad waa dambe lala yimid culummadu aysan ogolayn mararka qaarkood bay fuqadu leyn wax kale haddii la waayo oo doonaysaba iska shahaado un gaalna nikaayayn maysid muslimiinna wax tari maysid ee waxaad rabtaa an maadaama mawdku laabudda minhu uu yahay oo nin walba uu godkaa geli inaad gebigaadaba sababka aad ku dhiman ka dhigto gaal inuu ku kala gooyo war kuwan maxaa gaala duulaysa waad ku qamaantayba budh baad kula orantay baf bay ku siiyeen shahiid baa lagu dhihi haweenkii iyo carruurtu hadduu gantaal ku fadhiisto gaalaso shuhado wey shuhadada un mujaahidiinta labisan ee dagaalamaya madaxa duban besa ma ahee ruux kastoo muslim oo gaal uu dilo ayaa shahiid ah hawsha waa in lagu baraarugo madaniyiin iyo shuhada meesha ma yaallaan waxaa weeye kulligood waxaa weeye shuhado hawsha waa in lagu bara imaam shaafici baa la weydiiyey qadiyadaas wuxuu ihi walaa araa dayqan cala arajuli an yaxmila cala aljamaacati xaasira aw yubaadir arajulu wain kaana alaglabu annahu maqtuul wax dhiba ooma arka buuri maxaasane shaybaani baa asaguna ka hadla qadiyadda ayada ah oo shaafici umkiisa mujalladka afraad boqol toddobaatan iyo sideed baa laga muraajacayn karaa jihadulghaswi buu ka hadlay weliba dalabiga ah inuu shahaado iska doonto wax dhiba ma laha waxaa sidoo kale u faahfaahiyay asagoo qadaayaadka asaga ah maxaa xasan ashaybaani saaxibu abi xaniifa aada oga hadlay waxaa kal qurطiba qadiyada aada u faahfaahiyay asaguna mujaladka labaad saddex boqol lixdan iyo afar saraksi asaguna qadiyadaasu ka hadlahaya wuxuuna leeyahay laa ba'sa biاlinhizaam ida ata almuslimiina min alcaduwi ma laa yutiiquunahu walaa ba'sa biالصabri ayضa bikhilaafi ma yaqulu bacضu الnaasi inahu ilqاء الnafsi fi الtahluka bal hada bal fi hada taxqiiqu badli الnafsi liibtiغaaءi mardaat اllahi subxanaه wa tacala wqad facalahu غayru waaxidi min الصaxaabة minhum caasim waa dareeriyey idan ibnu qudaama laftirkiisu qadiyadaasu ka hadlay waida kaana alcaduwu akhar asiyar sharxu siyar alkabiir mujaladka koobaad boqol labaatan iyo shan ibnu qudaama muxuu yidhi waida kaana alcaduwu akhara min dacfi lmuslimiin min dicfi lmuslimiin fahalaba calaa dani lmuslimiin adafaru gaaladu labanlaabba waa ka badan yihi toban kun baa nahay soddon kun bay ku yimaadeen waxaan malaysanaynaa haddaan soo degin wuxuu waa gaale ilahay u gargaari mahaye inaguna muslimiin baan nahay waana tababa iyaguna waa xer lasoo ururiya caamo weeye inaan ka guulaysanayno wuxuu ihi falawlaa lahum athabaatu haddaan ina malaysayn inaan fooda gelin kara naga bateen dicfaynba ha dhaafeene dicfaynku in la muuqaamaya waajib ahayd laakiin mar hadday ka bataan maxaa baaqi ah istixbaabkii ama jawaaskii tiibuu imaamku ka hadlaaya wuxuu ihi falawlaa lahum athabaatu lima fii dalika min almaslaxati wain insarafuu jaaza lahum sababtu maxay tahay waajibku ma aha leanna nimanka waxay ka badan yihiin ducufayn liannahum laa ya'manuuna alcataba wain galaba calaa dannihim alhalaaku fi liqaamati wاlnajaatu fi linsiraaf falwlaa lahum linsiraaf lanna waajibkuma ah ee way u banaantahan waa mustaxab wuxuu yihi wain habatuu ayagoo malinhay inay dhammaan hayaanba bay nagaadeen wain habatuu jaaza lahum liana lahum garadan fi shahaada ayagoo malaha inay baaba'hayaan mxuu ahaayy inay caraanna ay ku jirto salaamadu inay nagaadaanna uu ku jiro dhammaasho iyo baabo in ciidan ku dhammaado waxay xaqule inay joogaan buui ay dagaalamaan ilaa aakhiri qatratin mindi maxaa yeelay xikma liana lahum qaradan fi shahaada wuxuu yihi wayajuuzu an yaglibu aydan waxaa dhici karta min allahi in laiskaga gargaaro laakiin ayagu hadda shahaadun ha raadsadeen wax kale nooma muuqda muqni ibnu qudaam mujaladka ee saddexiyo tobnaad boqol sideetan iyo sagaal qaabkaasay fuqahada u hadlaan ragga aad qadiyada waxaa kamid ah xafid xajar fatxulbaariga mujaladka shanaad laba boqol toban sagaashan iyo sagaal yuu ku sharxa asaguna adugu marka ah, masaalixda waaweyn oo maqaasida waaweyn oo haddee axkaam oo dhan hoostato waa laba maqsad axkaamta maxaa loo jeedeeyey ma'muuraad iyo manaahiba laba maqsad ibtilaa imtitaal baa la isku haya bal waxay dhahen ibtilaa'an ilah baa addoomaha jarribi haya ma baa log taa waa usuul waaweyn waxaa weeye ayi xukun baa hoos taga xukun kadib maqaasid asaga uu gooni u yeelanaya xaaladda markaa taagan marka loo degana maqaasid hoose baa imanaysa maqaasidaa hoose fuqaadu ka hadlaan marka la halgamaya oo jihaadku weliba dalabiga yahay waxay dhaheen haddii aan filayno xusuulu nikaayati fi lcadow waan wadaynaa xusuulu nikaayatin fi lcadow wuxuun waxyeelayn ah maqsadka labaad bathu rucbi fii quluubi alcaduw waxba tari mayne waan cabsiinaynaa keliya tobankeenna waa dhammaanay laakiin tobankeenna waxaan u dagaalanay sidii boqol nin bahallaan noqonay waxay dh nimankanoo toban ah meeshay ku gaadhaan boqol tolo maxay samayn lahaayeen dareenkaa iyo cabsida aan kaga tegayna qulubtooda ayaa wuxuu yahay jihaad iyo maqsad loo baahan yahay waxay kaloo wadaadu ka dhigeen maqaasida juziga khaaska tajri'at lmuslimiin gaala meesha marayso waad ku orodayba waxaad oga dan leedahay muslimiintu gaal yaysan ka cabsanin sidooduba markay arkaan fisha ku dheer waad libalibatisa waa lagu dila bafwadaadkii shahiid cursu shahiid bay kuu samaysa reer shaam oo kale hawsha maxaa laga rabaa tajri'at quluubi اlmuslimiin cala alxamli wاljihaad waa maqsad maqaasida khaaska culamadu ka hadleen waxaa kamida mujarad alabu shahaada mujarad alabi shahaada kamida wain qalat اlmanfacatu wاnikaayatu wاtajri'atu howlahaasoo dhan wadaaddu waa jihaadka alabiga ah hadduu dafci noqdo laa yushtaradu lahu ayu shar bixasab اlimkaan baad wax dhaqaajin kadib masale kale an inaan baraarujiyo oo ah ku saabsan jihaadku turhibuuna bi caduwallahi baa la yidhi turhibuuna bi caduwallahi cinda ahli cilmi waa fi jihaadi alabi jihaadka alabiga iyo ghaswiga iyo fatxiga iyo tamkiinka kaasaa looga jeedaa fuqahadu halkaasay wada mareen turhibuuna meesha ma taal nin gurigiisa lagu galay oo tallaa yidhio budla booden baa tahay hadda haddii uun guri aad ku jirtay tuug soo jabsadaan turhibuuna bicadwilah meesha ma taalle difaacu nafsi lafahaadii unbaad isdifaaci soo maaha saa darteed baa ibnuqaciid wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi dadka muslimiinta marka xerada lagu galo xadiidkan wuxuu sheegay man qaatala litakuuna kalimatullahi alculya fahuwa fii sabiili illah nin iska fadhiyo la weeraran inuusan xusanin baa laga yaabaa hawsha ayadaa ee uu yidhahdo war shaydaankan eyga bal iska difaac oo usu u rafanayo unsaa ku dhinto marka xadiidkan hawshan see laysku waafajin buuri waa runtii nin bur la boodo oo la dul fadhiista habeenimo asagoo jifa la miray licilaahi kelimatala miyuu xusuusan mise wuxuu dhi war waxaan ku dul fadhiy iska kici marka wuxuu leeyahay waxaa weeye qadiyaddu qasadka horaa loo jeedaayo asalka hore waxaad u dagaalamay hawshu waa asaastay ama ha lagu miro ama adoo iska fadhi oo qadakarsan ha lagu rusheeye waxaa weeye bixidaadi iyo khuruujkaadi asalka iyo asaaskaada waa inuu ku salaysan yahay alikhlaas wasidq maqaasida kale ay soo hosgelaysana marka waa mashruuca mana anfinayso iclaau kalimatillahi ma diidayso qadiyaddaa waa in lagu baraarugo saa darteed turibuna bicadu wallaahi iyo ziyaadatu tamkiin iyo ziyaadatu lfatxi iyo nasri howlahaasi waa howlaha alabiga sheekhulislaam warkiisa dhagayso wuxuu ihi faama ida araada alcaduw اlhujuuma calى اlmuslimiina fainahu yasiru dafcuhu waajiba calى اlmaqsuudiina kulihim wa calى gayri اlmaqsuudiina liicaanatihim وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء طلب ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج قاعد خارج وحلو قيبية عند الغزو والطلب فهذا قتالك دفعها فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كواكي طلب كبير قتال اختيار بل محلو لزيادة أنا وحكو رسنه dhul iyo khanaa'im iyo xoolo iyo e, islaam faafa iclaau ddiin baa loo dagaalamaa waa markuu yahay dalabigii waliirhaabi alcadow baa loo dagaalamaa hadda adaaba lagu irhaabinhayaaba oo lagu dul fadhiyaa ee ninku dul fadhiya yacmas ka dhigo maxagxagan oo xamaga ma ku dhegi oo shaarka ma ka jexjeexi iyo maya ninka ha ku jilciye ha wasakhaynin baan taaganahay warkeen intaasu marahaya hadda maogtahay hadda adaa lagu haysta xamaga lagaga fadhiya nin ree amaad inaa laga sheegay baa ly waa la lagday nin baa lagday markaasuu iskaba seexday oo lugihii iyo gacmihii fidsaday si marka un loo tontoomeyn hayey oo jugta looga markii la daalay baa laskaga tegay waxaa wariyo hebelow ninki markuu ku lagday maxaad u rogan weyday mar haddii la lagday buui futaalkaqaad waa nacay buui inaan gashoon raftoon firiqdhahoon cawradeeda muuqato macawsta ka dhacdo oon meeshaa wax lulo waan diiday jaanis kalean sughayaabuu hadda wadaadaha dheg intaasoo kale hadda wadaa war ninka gacmaga kugu dhegay kulagday si baraadli ah ha kaaga shaqayste far ha dhaqaajinin shaarkan ha ka wasaqaynin kuleetiga iyo galwusahan ha ka gurin oo ka goynin bay taagan yihin annaguna aan rafan aan leenahay intaan rafan karro oon xagxagano kol un xugu firita ah aan geysana aakhirna aan ku biyo keenaynaa khulaasadu intaasay maraysaa waxaa kaloo wadaadaha in badan ka khaldama waagi hore la dagaalami jiray ee gaalada hore kuwaan isku baab ah gaalkan maanta adduunka jooga hadduu ku qabsado mashruuciisu waa mashruuc mutakaamil ah oo maskhi ah haqaafadii iclaamkii caskarigii dhaqaalihii ijtimaacii dhan kastuu kaa wararaya waa umma ku baabi'inaysa wey ummadda hunuudahid ee mxuu ku loonay mxuu ah latin america iyo mxuu ah north americaba ku noolay xaggee ku dambaysay waa la maskhiye la baabi'iyey nimankan marka waa niman khutat istaraatiijiya lemaskhi lumam taariikhdaa la bedeli haqaafadaa la bedeli ijtimaaca la bedeli akhlaaqda taariikhda wax kastaa la bedeli muddo gaaban waxaad noqonaysaa muslimku uu rabay maraykanka mucadalka ahaa ee yidhi muslimku waxaan rabaa south africa iyo iyo turkiyaan rabaaba maraykanku muslimkaasaan adduunka ka rabaa noo sheeg baa layidhi designka aad doonaysa bal aan wax kugu habayne wuxuu ihi waxaan rabaa muslimiinta south africa ee ku nool muxuu aha cape town oo kale iyo nimanka anqara ku noolkaan doonahayaabuu warkiisu waa iska go-an yahayba waagi hore waxa intii la dagaalamo baa marna la heshin jiray hudun iyo sulxio la kala firsan jiray wax mashruuc ay ku gelinhayaan iyo balaayo ay kugu masikhi iyo baabi'in ma jirin hadhow markaad tabaraysatana waanu isku dhaqaaqi jiray hadda waxaa weeye safaarada lagaa dhex furi safaaradaha laga dhex furo dowladaha islaamka wuxuu ihi maxamed eh, sheekh sulayman samxaan waa ridda can iddiin duwal kufriya muxaariba safaarada inay ka dhex furtaan fii bilaadin islaamiya oo la yihahda waa xaqiiba lama baadho sanduuqan kii safaaradda way lama taabto muxuu ah kaanka baasaboor gudan baa la diblomaasi lama isma weydiiyo waxaa laga dumiya islaamka waa safaaradaha waaweyn waa dawla musahara taxta dawlatin islaamiya soomaaliya maxaa lagu dumiyey safaaraddii maraykanka laga dumiyey yaa isku baabi'iya soomaaliya taarikhda waa in dib loo akhriyo maxamed uslaam wuxuu leeyahay fatxu lqanaasil wasafaaraat fi bilaad اslaamiyati waa nooc min almuwaalaat alkaafiriin waana kufri ridda can islam buu taagan yahay laakiin dowladdu sheekha u ahaa baa bilowdayba si kastaba noqotay qadiyadda asyaa sharciyu sheekhu kaga hadla waxaan arkahayay cabdiwaaxid mxuu ahay xaasho oo wareejinhayo jihaadka maanta la wado gaala ma cabsiinhayo jihaadka maanta waa dafci maaha kii gaala cabsiinhayo haddaan intaa aysan kuu bixin dhib baad la kulmaysaa weliba kanaaba ka daranba wiil yar oo meel ka shaqaystay ba adduunka aan loo fadhinaynin waxa ka dhacay gabagabadu waxaan leenahay waxaa u yimid oo beryahan dambe lasoo iyaduun la celceliyaa oo dadka qaarkood ay ku wareereen aan ogolaano haddii masaalix iyo maqaasid juzi ay ku jirto daa'ifada ama shahaada ha doonto ama tajriic ha keento ama wuxuun ha keentee dilka iyaga hadduu ku ogyahay iyo burburka iyo baabi'i waanu garanay laakiin ayagu markay dhib geystaan ama dagaalamaan ama isqarxiyaan ama wax tuuraan ee muslimiin kaloo nabad qabtaa la baabi'in oo dhib gaadhi marka mafsadadii mutacadiyay noqon ninka noocaa odhanaya waxa laga yaaba inuusan sawirin xataa aslulmas'ale iyo jihad wuxuu yahayba uusan fahansanayn jihaad talibi annagoo nabad qabin oo dowladan duulay gaalan cagta dhignay ciidan baana soo dabamara haweenkani carurta ir ka dhigay ka warrama jihaadkaas maxaa tirahdee cumar wuxuu leeya burhaan hala weydi maxaa loo weydin burhaan adaa lagu weydiinaya eh, culammada muslimiintu qadiyadaasi markay ka hadlahayaan in laysdaba maro oo ninkii dagaalamahaya mooy nin kala madaxa la jebiyo oo gabdhaha la qafaasho oo carruurta lala baxo waa abiicat ljihaad mashaqooyinka uu leeyahay ee laazimada aljihaad buu kamid yahay nabi maxamed ba halgamay madiina dusheeda hawan laga qafaashay beder baa lagu jebiyey gaalo muslimiinta mustadcafiin maka joogay baa la baqdhabay oo la jilciyey oo laynin walba hala jeclay ilaa uu ku xaadib waraa ka qoray si hooyadii caruurtii loo badbaadiyey iyo muxuu ahantida u taallay jihaadka hawlihiisaa sidaa ah ama kifaaya ha noqdo ama talibi ha noqdee markaad adigu duusho ama nin wax yeelayso intii lagu soo dabamaro alxarbu qadca weeye caruurtii maxas lagu dabamaro waa dhaqankiisi in wadaad warmoogo oo dhibkaad geysta aan warhanin oo dareenba aan qabin madaxa la qaado howlo lagu yaqaano weeye jihaad dabcigiisi weeye qadiyadda marka waxaa weeye waxay u muuqanaysaa in wadaadku uusan fahansanay jihaad ninkii wada keliya ku ekaan dhibkiisu adduunkama dhaco laa yuujad waa taxaddaa in la keeno shardiga asaga wax shardiyana ma jiro qabla haaulaai اlmunbaxiin nimanka munbaxiinta ee munhasimiinta ee neeftu ka socoto waxaan ka ahayn aniga kuma arag waxaaba ka daran soo ururiyo markaad leedahay dhibka adigu kuma ekaane muslimiin kale gaadhay muslimiinta kale u gaadhay maanaa dilay mise gaal baa dhib u geystay gaal baa dhib u geystay anugu waxaan wado mashruuc bu aha mise ma ahay aniga waxaan la imid ma mashruuca mise ma ahay waxa ka dhasana waa mashruuc hawsha waa in lagu baraarugo waxay culimmadu leeyihiin alidnu fi اlasli waa idnu fi furuucihi wa timaarihi qacdada fiqiga sidaas wey haddii asalka laguu fasaxo furuucda ka dhalatana waa laguu fasaxay axnaaf baa qaacida ku dooda markii laisku qabtay muslimiinta ku jira macaaqisha iyo xusuunta iyo saldhigaha milatariya gaado ay leeyihiin ama maxaabiista ah ama lahaystayaasha ah haddii la weeraro saldhigihii milatariya gaado ay joogeen maca asr almuslimiin la weeraro muslimiinta wax ku noqday waxay dhaheen axnaafdiyo iyo kafaaro iyo qisaas midna ma laha maxaa jira waxaadna loo fasaxay dhaheen ramyiga iyo weerarka ikhaaraة xusuuli اlmushrikiin wاlacdaa waa la ogol yahay dhan waa ma'duun hadduu ma'duun aha qaraama kama dhalanaysa iyo dhibbu yidhahdeen meel laga maraa la waaye la qaajin waaye annagu bilqasdi taani baan ku dilay laakiin bilqasdi alawal maana ku dilin tabcan bay u dhinteen laakiin asalka haddii la fasaxay farcuna asalkuu raacahaya halkaasay istaageen marka wadaadku waxaan ka rabnaa inuu yidhaahdo jihaadkii dafciga ah adugu aada wadide laakiin dad kalea wax lagu yeelayn nafsashay kii kifaa'iga waa sida xaaraam ha noqdo jihaad adigii uun kuga ekaan dhibkiisu iyo dilkiisu iyo dayntiisu adduunka kama jiro ilaahayna ma jidaynin nebi maxamedna ma jidaynin hawsha waa in la ogaado oo lagu talagalo qadaayaadka laakiin haddaad uun weligaa daba taagnaato maya nin kalaa ah wax ku noqday ninka waaba shiidayba gaalku u dilay shahaada asagu ma doonayna anuma anaa dilaha dee kii dilay bay u taallaaye anugu hawl isaaran baan waday adna waan ku taxriidinhayay waxaa a ah ayaga gaalada ah dhibkii loogu talagay in iyaga ku dhaco intooda mukalafiinta in lagu la dagaalamo oo la dilay ay waajibka ahayd caruurtoodii haweenkoodii baa yaa la baabi'in cinda alghaarati watabiin sababtu maxay tahay annaga muslimiinta dagaalamayna dhibku nagu ekaan mayo wuxuu gaadhay caruurtayadii ahalka nagii muslimiintii kale shuyuukhdii qacadadii acmihii macduurkii buu gaadhi gaalada aan baabi'inayna wuxuu gaadhahayaa maxastoodii duqaydii waayeelihii caruurtii haweenkii buu gaadhi waa hawlo jihad lagu yaqaan hawlihiisi wey laakiin haddaba tirada jihad waxaan rabaa sidii saas ah oo bes adigu uun feedhaha kaa dulayn ama gaal weyn feedhaha ka dulayn aan xagga xagga u baxayn waxaan leenahay ma jiri adugu intaad shareeco kala dejisato meel la fadhiiso qadiyadaasi waa waxaan sal lahaynu la celceliyo weeye nin ka murmahaya in la yareeyo mafsadada inta la yarayn kara ma jiro in la ballaariyo maslaxada wax diidana ma jiro lakin waxaa laisku hayaa qadaayaa jus daqiiqa laga niqaashaya laakiin waa in qadiyada un lagu baraarugo markaan intaa ka gudbo waxaan u gudbahayaa masalo kale oo aan leenahay hadda ka waan tilmaamay muslimiintu waxay isku raaceen jihaadku markuu acwaantiisi iyo ansaartiisu ay yaraadaan cidda kuu helina ay yaraato cadowgiisuna uu bato iyo dhibkiisu inuu ka fadli badan yahay marka kale arrintaasna muslimiintu muran kama qabaan laakiin nin walba intuu awoodo dhaqaaqa hawshana wada haya mafaasid badanoo muslimiintu mareen iyo xaalada ay qaabkay ula dhaqmeen iyo dhibaatooyin badan oo dhacay baan rabaa inaan ka soo qaado laba suuro keliya kana tago oon u gudba masale in badan aad igu eedayseeno alqaatilu mujaahid wlmaqtuulu shahiid eh, oo xataa bacdu alaba ay igu naqdiyeen oo aan laga naxariisanin inaan ayadna ka hadlaan rabaa oo aan u gudbo muslimiintu waxaan leenahay taariikh dheer oo madiid ah bay leeyihiin niman hadda soo rucleeya ama yimid cer ka soo degan kun iyo shan boqoloo sano niman soo dagaalamayo soo taagnaa wey dhibaatooyin badan baa soo mara xilli ay ahlulquwa ahaayeen iyo xilli ay mustadcafiin ahaayeen iyo xilli ay difaac ku jireen iyo xilli ay weerar ahaayeen intuba waa jirtay waxaana soo maray xamalaad aada u waaweyn oo muslimiintu ay ku baaba'een ilaa xamalaadka qaarkood ay dhaliyeen in wadamo badanoo aan ka talinayno boqolaalan sano aan weyno oon ka soo tagno andalus oo kale xamalaadka u waaweynaa xamladii nasaarada iyo nimankii noormaanka la odhan jiray ay ka soo qaadeen bariga yurub ilaa galbeedkiisa ilaa koonfurtiisa ilaa andalus lagu waayey qarnigii tobnaad ee hijrada ee sagaalada hijrada waxaa jirtay xamlo ayaduna bari ka timid bariga eshiya ka timid alxamla almaquuliya la odhan jiray ilaa khilaafa alcabaasiya ay duntay waxaa jirtay xamlo ayaduna ka timid bariga yurub ka timid ilaa karbihi kadibna ka soo gudubtay ee qustantiniya ilaa ay baytulmaqdis qabsadeen xamladii nooga dhib badnayd wey intaan adduunka lasoo maray xamladii tataarka iyadu xamlo dhab badan bay laakiin ma cimriin intay biyo dhigtay midaan kale maysan biyo dhigin khaliifkii ha la dilo oo caasimatulislaam ha la qabsado laakiin isla markiiba muslimiintu jawaabacul culus bay ka bixiyeen ilaa tataarkiiba la islaamiyey waagii dambena ay noqdeen niman islaamka u gargaaro ilaa hindiya iyo newdelhaybadhi soo qabto oo islaamka gaadhsiiya ilaa jaynaha islaam ku qasbeen tatarka waagi dambe inta islaameen islaamadii waad go-aysaan jayna diinta waxaa gaadhsiiya tatar la islaamiyey si kastaba noqotee laba xamladii la odhan jiray alxamla asaalibiya cala albilaad alislaamiya yaan tusaale ka soo qaaday alxamla asalibiya waxay bilaabatay afar boqol iyo sagaashankii hijrada nin la odhan jiray urban thani oo boqor reer yurub ahaa ayaa dhawaaqay af labadii wuxuu yidhi waa inay reer yurub iyo masiixiyadu duusho ay u gargaarto diinta nasraaniyada lagu baabi'inaya bariga dhexe ee caalam islaami baytulmaqdisna waa in la xoreeyo nin qays ahaayoo la odhan jiray butras annaasig ayuu hawsha u xilsaaray inuu yurub oo dhanbu isu maray wuxuu isu keenay labaatan iyo shan kun oo askaribu isu keenay labaatan iyo shanta kun ee askari waxay kasoo dhaqaaqeen bariga yurub ilaa waxay soo socdeen galbeedka yurub wax kastoy maraanna way baabi'inhayeen dad iyo dunyo waxay arkaan xataa nasaaradii bay laynhayaan niman hamajiinay ahay saddex kun oo nin baa lagaga soo dagaalihii reer yurub ay soo dhex wadeen intay soo socdeen ay turkiya kusoo socdeen qustantiniyaay ka soo gudbeen istanbul meesha hadda loo yaqaan bay ka soo gudbeen niman nasaaro ah ayaa markaa meesha haystoo joogay byzantiyiinna geeskay ka taagnaayeen markay dhaheen waxaan u soconnaa caalam baan u soconnaa oo baytulmaqdis baan u soconnaa nabi ciiseana soo diray iyo ilaahiisi baan wada soconnaa oo hawlihii annagaa wadna culimadina waata waxay dha wa nimanka muslimiintu way dagaalamaan waa niman dhib badane eh. yar nasta oo diyaargaroobo ishabeeya dad iska socday ahaayeeno hamaj ah cayaxoo kale ahaayeen dawla cabaasiya oo markaa baqdad ka talinaysa iyo faatimiyiintii baatinida markaa masar haystay warkii waa maqleen baatinida masar iyo calawiyiintii faatimtu waa ku farxeen hawsha iyada ah siro badan bayna si weyne soo dhoweeyeen islaamkan waxay u muujinay inay islaam yihiin waxaa calamadulog aada u soo dhoweeyeen nasaara almashriq ahlu dimihii yahuudiya nasaarada ku dhex noolaa caalam alislaami oy markaa nasaaradu u bixiyeen almuminuuna min ahli maniqa almuminuun min ahli lmantiqa bay u qaybiyeen marka eh, <coughs> ayaguna ay soo dhoweeyeen dowla cabaasiya magac bay markaa ahayd laakiin waxaa maamulahaya niman salaajiqa la yidhahda iska haysta waad garanay taarikhda waan soo gaga ururinaya markay soo gudbeen oo kasoo gudbeen qustantiini oo istanbul ka soo gudbeen oo caalam islaami xuduudiisa ay soo gaadheen bay laba jabha noqdeen ciidankii labaatan iyo shanta ahaa jabha waxay u dhaqaaqday magaaladii raha la odhan jiro xagga waxay aaday bariga qaybna waxay aadeen xagga galbeedka oo magaaladii antakiya la odhan jiray oo xuduudi shaam ahayd bay ku aadeen amiir mina salaajiqa ahaayoo gobolka antaki raha joogay baa hawsha ka war helay aayar buu hawsha u diyaargaroobay niman hamajay iska socday ahaayeen ayagoo qulqulahayoon ku talagelinba xamlo yo ciidan shan iyo toban kuna uu diyaariyo weliba quwaad u badnaabuu ku galay xamlada ayada labaatan iyo shantii kun saddex kun baa ka badbaaday wuu baaba'shay xamlatul caama loo yaqaana nasar u bixiyeen caamo dagaalkeed bu aabay dheen dagaal maba ahaynba ninkaasaa darba ku dhuftay fiigtaalkoodii w badda ku daatay iyo wax baxsada almihim butrus annaasig baa naftiisa la badbaaday saddex kun buu la cararay oo yurub kula laabtay intii kale cagtaa la mariyey ree yurub waa xanaaqeena waxay soo diray xamla thaaniya isla sanadkii afar boqol iyo sagaashan hijirada xamlo loo bixiyey xamlat اlumaraa toddoba amiiro min umaraa'i annasaara wاlfrinj oo culculus oo ninkii la odhan jiro uu ku jiro eh, rijard mxuu ahaa qalb اlasad ninkay u bixiyeen ay dhaheen habeenki wuxuu cunaa wuxuu cuni jira ay dhaheen laba wan buu habeenku cunaa <laughs> awoodiisa kaana yatagadaa bikharuufin wa bikharuuf boqol ninna mubaarasu ugu baxaabay balaayu ahaa laga cabsaday ingiriis buu ahaa mid faransiisa ku jiray mid jarmala ku jiray mid talyaania ku jiray mid waxaa ku jiray sbanisha adugu toddoba amir xamlat lumara ciidan karo kana awood badan oo malatiroo diyaarsan yaa barti soo maray warkan yaan kugu lugoy nimankaasi say u socdeen waxay qabsadeen raha imaaray ka asaaseen waxay qabsadeen antakiya imaaray ka asaaseen waxay qabsadeen tarabulus oo lubnaan ku taalla imaaray ka asaaseen waxay qabsadeen eh, magaalada la odhan jiray sayda waxay qabsadeen baytulmaqdis ay u socdeen waxay ka asaaseen caalam alislaami shaam toddoba imaara saliibiya dowladdii muslimiinta joogtay ee eh, baqhdaad lam tuxarik saakinan shakli bayba iska ramsi bay iska ahay kuwii joogay masar iyaguna dee islaamba maysan ahayn badankoodii xukuumadoodii oo maysan dhaqaaqin niman atraaga iyo turkumaaniyiin iyo akraad umaradoodii oo gobollo joogay yaa isku dayay inay muxaawalaad bilaabaan afar boqol sagaashan labadii bay muxaawalaad bilaabeen nin waxaa soo baxay alimaam mawduud la ohan jiray waxaa soo baxay kumashtakiin nin la ohan jiray niman atraag ah oo iyagu dagaalba ilaahay ugu talagalay baaba hawsha bilaabay barkood waxay ku guulaystay inay magaalooyin dib u qabsadaan turkiyana ay ku dhowaadaan xamladu say u socotay waxaa weeye muslimiinta iyo shacabka iyo caamadii iyo umaro iyagoo iska nin tooxsi ahaa nin irbil joogay mid mawsil joogay baa dagaalkii bilaabay amaa umaradii iyo muslimiintii badankood waxaa ka warbixiyey ibnu ahiir iyo raggooda wuxuu leeyahay faallahu tacaala yansuru lmuslimiina walislaam nasran min cindihi ilahay xaggiisa un weyburo famaa naraa fii muluuki alislaami man lahu ragbatun fi ljihaadi walaa fii nusrati اddiin bal kullu minhum muqbilun calaa lahwihi wa lacibihi wa dulmi raciyatihi wa hada akhwafu cindii min alcadow halkaasuu sharxay qarnigii lixaad buu wadaadka calaa cali wadaadka ictisaamkan hadda wuxuu kuleeyahay ayaga ha loo daayo nimankaa ku mashquulsan ee ayaga muxuu aha cisalkooda iyo caadhkooda hawsha ha loo daayo si kastaba noqotee waxaan leenahay baytulmaqdis wuxuu gacanta galay afar boqol sagaashan iyo labadii yowm nasaaradu saaxada masjidka al aqsa waxay ku dileen saaxada keliya barxada masaajidka toddobaatan kun oo ruuxa muslimiina ah toddobaatan kun oo ruux fi yowmin waaxidin min aljumcati ila alcasr magaaladii xaafadaheedii kale iyo banaanihii waxay ku dileen lama xisaabi karo masaajidka gudihiisa iyo banaankiisa waxay dhigeen baa toddobaatan kun ayagaa qirtay wadaadaha qaarkood boqol iyo labaatan kun oo ruux bay gaadhsiiyeen laakiin adugu intaa aan ku dayno say u socotay hawshu muslimiintu ninba wuxuu isku daray nin dagaalama kooxo dawaa'if jamaacaad duwaylaad baa la noqday nimankaasi waxaa laga qaaday baytulmaqdis laga xoreeyey muxuu ahaayey shan boqol sideetan iyo saddex hijrada salaxudiin baana gacanta ku dhigay bacda tisciina caaman baa la xoreeyey intay qabsadeen sagaashan sano kadib ayaa laga xoreeyey sagaashankaa sano muslimiintu mar iyaga la fiijiyo ilaa masar lagu shubo iyo mar ay wax soo riixdaan maray magaalo qabsadaan mar laga qabsado baytulmaqdis intuu dagaal ka socday gaaladu saddex goor bay gacan ku dhigeen dibna looga saaray markii hore markay qabseen sagaashan sana haystee salaaxudiin ibnu ayuub baa ka saaray bacda wafaatii bisanatayn bay ku soo noqdeen haddana waa laga saaray way qabsadeen siddeed sanay dib usii haysteen waagi dambe laba boqoloo sano kadib baa laga saaray yacni min dukhuulihi marka laga bilaabo yani min dukhuulihim laga soo bilaabo gabagabada waxaan u jeedaa waxaaba dhacday wiil asagoo adeer u ahaa oo alkaamil la odhan jiray baaba kula heshiiya nasaara inay qabsadaan baytulmaqdis ayaguna maamul muslimiintu laakin iskaga tukadaan waxaan u jeedaa magaaladii u dambeysay ee nasaare laga saaray waxay noqotay in laga saaro lix boqol iyo sagaashanki imaarada u dambeysay caka magaalada loo yaqaan soo ma taqaanaa caka xagay ku taalla hadda lubnaan bay ku taallaa xeebta badday saaran tahay kalulata magaaladaasaa u dambaysay imaarada u dambaysana nasaare ee laga riixo ee laga dhaqaajiyo caka afar boqol iyo sagaashankana wayna soo galeen wa asasuu sabca imaaraatin saliibiya lix boqol iyo sagaashana waan ka sana meeqa sano wey laba boqoloo sano wey ma dhimana waa laba boqoloo sanoo buuxda laba boqoloo sano buuxda wey afar boqol iyo sagaashan ilaa lix boqol iyo sagaashan laba boqoloo sano xidhan wey labadaa boqol ee sanee xidhan wadaad faqiiha ama caalim ama muxadid oo bukhaari akhriyo muslimiinta dagaalama u duceeya in biyaha qaybiya iyo gabadh muxuu ahaay oodka cadubta iyo buskudka iyo nin gurmada mooye nin dagaalamhayo wain kaana faajiran waa la ammaani jiray muxtaram buu ahaa wax waali loo reebahayay iyo wax amiir lala sughayay midna ma jirin dagaalkii u dambeeye caka lagu qabsaday jamiicu alfuqahaa waasulaxaa waalqudaad walashraaf baa ka qayb galay marka caka la qabtay baa waxaa ka gabiyey asheekh ah, shahaabudiin maxamuud qasido dheer oo qiimo badan katiir uu ku keenay bidaayaha baan wax yar ka akhriyay yacni sidaa dhibku u jiray buu ka tilmaamaya wuxuu yihi markii u dambeysay imaara saliibiya dhibkooda wuxuu ahaa imaara saliibiyiintu marka caalam islaami baaba'ashay dhibkooda wuxuu ahaa markay ayagu dareemaan khatar iyo muslimiin dagaalamaya isla markaa marka bay dirahayaan badda waxaa soo gaadha gurmad degdeg ah muslimiintu hadday gurmad tirsadaan wax usoo dhaqaaqi ma jiro laa muciin walaa naasir adiya rabbiga dhibku kaasuu ahaa markastoy wax dareemaan ama iskandariya markab imaan iyo duulaan ama caka ama yaafa sayda waaba qulqulahayaan ilaa yurub dagaal muqadasa oo diineed oo saliiba u ahaa lagu baaba'ay ninkaa faqiiha ka gabi wuxu uhi alxamdu lilaahi zaalat dowlat الsulabi wacaza biturki diin اlmustafa alcarabi hada aladii kanat اlaamaalu low طalabat ru'yaahu fi الnowmi lastaxyat min aطalabi yani fatxiga cakuu la yaaban yahay wuxuu leeyahy alxamdu lilah zaalat dowlat sulabi dowladdii macatabka ilaahay baa zuuliyey wacaza biturki maaha carab buuri wacaza biturki diin اlmustafa alcarabi nabi maxamedkii carabka ahaa diintiisi ilahay wuxuu ku ciseeyey atraag cajamiyiin wuxuu ihi fadxiga buu ka warramhaya cakasi lama filaynin bul caka in adduunka laga qaado waa meesha u daray magaalada u adkayd bay ahayd wuxuu ihi hada aladii kaanat alaamaalu low طalabat ru'yaahu fi اnawmi lastaxyad min aalabi buur cakaa la furan oo muslimiin gacantood soo geli oo xor noqon xataa laguma riyoon karin buuri in la arka iska daaye riyo suuragal ma buuri maa bacda caka waqad huddat qawaaciduha fi اlbaxri lishirki bacda albari min arabi lam yabqa min bacdiha lilkufri id kharibat id kharibat fi اlbari wاlbaxri maa yunjii siwa اlharabi um اlxuruub wixii dagaal ee dhacay adduunka hooyadu wey caka waxa ka dhacay um اlxuruubi fakam qad ansha'at fitanan shaaba alwaliidu biha hawla walam tashibi yowma caka laqad ansayta maa sabaqat bihi اlfutuuxu wmaa qad khuطa fi اlkutubi lam yablig nudqu xadda shukri fiika fama casaa yaquumu bihi daw shicri waladabi yani wixii adduun la soo maray iyo futuux iyo nasri wax lamid ah xataa kama mahadnaqi karaba waxa ka dhacay wuxuu ihi aqdabta cubaada ciisa id abatahumu lilaahi ayu ridan fii dalika alghadabi faqara caynan lihada alfatxi wabtahajat bibushrihi alkacbatu algharaau fi lxujubi wa saara fi lardi sayran qad samictu minhu qad samictu bihi falbaru fii arabin wlbaxru fii harabi bu adduunka wixii bari ahaana damaashaad baa ka socda badna carar iyo fiig iyo qax baa ka socda galay baa sii qaxaysa soo ma aadi badahay gooyeen yani qasida aad u dheer oo qiimo badan xaafidna kaiir aad u jeclaadista weeye ha laga akhriyo aduu kitaabkaa doonte taariikha ee muslimiin ka waramay lix boqol iyo sagaashan un ka fiiri fatxu cakaba ku yaa lagaaga bilaabi yani howlahaasi intay soo socdeen dhibaatooyin badan masuliinta la kulmeen laba boqol oo sagano dagaalka nagu socday wuxuu gaadhay in magaalooyin waaweyn aan dumino markaan difaaci weynay madiinatu casqalaan oo caasimad weyn ahayd oo muqdisho la ekayd yay gaaladu qabsadeen bad bacda juhdin jahiid iyo xurubin taaxina oo toddoba sano socday baa lagu qabsaday salaaxudiin baa qabtay wuxuu ogaaday tabarta muslimiinta markuu eegay fiiriyey casqalaan waxay lahayd xusuun waaweyn iyo qilaac ninkii gale aan laga saaray gaaladu inaysan daynayn oy ku soo noqon oy dib u qabsan hadday qabsana aan laga saari karin buu ogaaday fuqahadii shaam iyo misr buu iskugu yeedhay quwaadiiyo malatarigii buu iskugu yeedhay casqalaan maxaan ka samaynaa bui mana difaaci karo hadday nimankan dhex fadhiistaanna lagama saari karo fuqaau shaam wa misra waxay isku waafaqeen in gelgelin laga dhiga magaalada dhan la dumiyo saysan ogu nacfiin bannaan dameero ku gelmagelmaystan iyo geelo oo caruurta ku ciyaarta in laga dhigo wadaad miskiino denmark madiinatu ashbaax bay xamar noqotay madiinatu ashbaax yacni maogtaye waa rafaad war mashruucaan ragga wada iyo quwaadiisii iyo raggiisaa loo daayaaye raggeena baasaboorraha watay kamaandhooyinka ee laisku haya magaala mise waa muslimiin hawlahan faraha kala baxe aniga sidaasay ila tahay kulli islaamkiinaan muran ka taagan yahay marka inaanu waxxagataan inaad iska daysaan bay ila tahay qadiyadda waxaa ka hadlahaya markii fuqaadu hawsha u fatwoodan ay ka hadleen buu imaamkii wuxuu niman yahay waxaanoo dhul ah iyo waxaanoo guryo ah iyo waxaanoo daara iyo waxaanoo hanti ah miyaan dubin karaa waxaa l waa qasab maslaxadaa keenaysa almaslaxa aljihaadiya baa keeni muslim la qabsadoo laga dhigtay difaac maxaad ku dilaysay salaxudiinow maslaxat ljihaad tanaa ka daran baa l waad magaladan dumiso abu shaamat almaqdasi kitaabkiisa kitaabu rawdatayn fi akhbaari dowlatayn annuuriyati wasalaaxiya ka akhri laba bilood baa la duminaya laba bilood wuxuu dhi shacabku waxaad qaadan kartaan ka qaata waxaad qaadan kartaan hanti ay manquula qaata waxaad qaadi weydaan wuxuu u diray niman naqaabiin oo derbiyaha duleeya bam lama hayo mugta lagu qarxiyo lagu xidha macaaqisha hawlaha hadda la kala tuuro iyo gantaal lagu dhufto lama hayo niman derbiyaha duleeyo oo wata dubo iyo bira wax duleeya buu u diray wixii derbi ah iyo wixii xisni ah iyo wixii qalcad ma la tira waa la dumiyey guryihiina dhulkaa la dhigay dab buu qabadsiyey waagadam wixii daar iyo duur ah waxay noqotay gelgelin baa laga dhigay waa istraatiijiya caskariya jihaadiya laakiin wadaadka madinta ashbax asagoo hawshaa fahmi maayo madinta ashbax wuxuu caqligu iyo maslaxadu iyo fiqiyaadku keenahayaa saldhigihii milatari ee muslimiin ay soomaalida waaga hore dhisteen ay lahaayeen haddaan la difaaci karin in la baabi'iyo sayna axmaaru u dhex fadhiisanin ay amisum saldhiga oga dhigan iskugu qarinin in la baabi'iyo wey laakiin waad ka bixi ninkaa weyn baa dhex fadhiisan ka dhowna kama saari kartid way keenaysaa laakiin annagu waxbaba aan ka dumin oon waxba yeelin baabaan baxsan la'nahay haddaan daartooda dubinno maxaad u malay ilaa qiyaami saacun bayna caydhsanhayaan haba loo daaya hadday rabaan alimaam cumar cabdilcasiis xilligiisi baa madiinadii la odhan masiisiya oo shaam ku taallay xuduudda xagga antakiya jirtay ayaa dagaallo badan baa ka soo waa khilaaf islaamiya taaganoo waa waa fii awali cahdihaba xilliga u qiima badnee dowladdii reer banu umay markuu arkay inaan difaaceedu dhib badan tahay muslimiintuna ay dhib la kulmahay hadiyo goorba un bakta baa lagu weerara waa xuduud wuxuu ido dhanba hala dumiyey maca xusuuniha hala dumiyey hama biha waxaa la nimay waan difaacan karaayo hala daayo fuqahadii iyo culummadii iyo waxay dhaheen cumarow khayr allah ku siiye waxaad u duminaysaa masiisiya almasiisi u duminaysaa muslimiintu inay khatar ku galayaan xagga aan la difaaci karin ciidan u diyaari difaaca la yidhi maxaad loo dumin ciidan ku filan gee hadday gaala isu timaado fooda geliya ciidan buu fadhiisiyey la mari waay waagi dambe laakiin waagi hore wuxuu ku hamiyey inuu dhulka dhigo salaaxudiin culumaa ku qanciyay qadiyadda waxaa soo guura alimaam ibn fii nawaasilihi wa alburzili fii dhegaysta tacbiirkiisa wuxu waqad itafaqa fuqahaau misra washaam fii zamani salaaxudiin ibni ayuub calaa hadmi madiinata casqalaan oo madiina ku dhashay weeye xaafidna xajar hadda yaa haysta yuhuud yuhuud baa hadda ka talaysa la soco hadda saasan fi casqalaan waa maxaa dhulka israa'iil haystan ay ku jirto calaa hadi madiinati casqalaan wa an tutraka baraaxan meel bannaan weeye laa shay'a fiiha liannaha kaanat lahum cawnan wa maradan xiina dacafa almuslimuun wa akhadaha bacda juhdin jahiid wa qitaal wakadalika aftaa bihadmi suuri beyt اlmaqdis bay fatwoodeen fuqahadu waxay dhaheen baytmaqdis markaad tagto suurkeeda iyo wixii xayndaabe ku xidhan ee la mari karo dhandumi magaalo bannaan ha noqoto hadday qabsadaan hadhow meelaan ka weeraraan hello minku hadduu magaloyinka wa lagu wareejin jiray derbi weyn albaabaan loo samayn jiray inaad xusuutaanba mooyeen magaalada iska furan ma jirin waagi hore magalada waxa lagu wareejin derbi dheer oo dhagax ah oo korka laga istaago oo manjaniiq lagaga suturo lagaa toogto oo kor ay rag saaran yihiin waxaa leeyi magaalo bannaan oo meel kasta laga gala ka dhig maxaa yeele ma hayn karo baytulmaqdis way naga bay nimanku naga xog badan yihiin laakiin waxaan rabnaa inaan aakhir ku soo noqon wuu dumiyey wixii derbi ku wareegsanaa baytulmaqdisna culmaa u fatwootay xataa laa yaطmacu fiiha waqta istiilaa'i dacfi cala muslimiin wuxuu ihi imaamkii walaqad ra'aytu dalika cayaanan anaaba tegay buur casqalaan oo xare geel ah iyo baytulmaqdis oon xayndaab iyo derbi lahayn anaa indhahayga ku arkay walam yucmar ila alaana casqalaanu buur ilaa hadda waa qarnigii sideed buu hadlahaya qarnigii lixaad bayna hawshu dhacday ama shanaad idan qarnigi lixaad aan dhihi cafwan aminkan lama dhisin buuri rag muraabitiin ah yaa bacdu kharaabiha ku jiroo ka dagaalamay bacdulmuraabitiin niman dagaalama dhufays ku jira xoogaa guryihii la dumiyey wixii ka baaqi noqday ku dhudhuunta wixii kale waa la baabaashay buuri sheekhu wuxuu leeyahy isagu marka wakadalika suuru beyt lmaqdis lam yazal ila alaana calaa xaalihi wa ficlu hada min taqliili mafsadati khashyata an tacuuda lilcaduwi fayadkhulu fi ida اltaqa dararaani nufiya اlasgaru lilakbari wa ilmasaalix اmursala wadaadka faqiha saaxib nawaasil asal bay diinta ku leedahay asagu wuxuu ihi tanba basna qaacido guud wey hawshaani wuxuu wamaa taqadama min hami cumara ibni cabdilcaziiz bihadmi اlmasiisa yu'khadu minhu ana kula xisnin yali bilaad alcaduwi wayukhaafu calayhi minhum fainahu yuhdamu kama taqadama min ficli ibni ayub salaxudiin buu ujeedaa nawaasil burzal mujaladka labaad afariyo toban ilaa lix toban baa laga akhrin karaa jumladu waxaa weye gabagabadu dagaalkaa ba-an ee keenay in magaalooyin la baabi'iyo muslimiina ay ku baaba-aan wuxuu socday laba boqol oo sano qolihii ogaadeen waxay wax dhaqaajinaysa toddobiyo toban sano waxay dhaheen meeqaan muse waaban daalayba meeqa sano sideed iyo toban toddobiyo toban sano muslimiintu waxay daba taagnaayeen alimaaraat asaliibiya sabca inay la dagaalamaan dumiyaan waxay ku qaaatay laba boqol oo sano maqli maysid waala waa la daalay muslimiintu xaggeen ku soconaa haaye maxay tahay taariikhdeenoo dhan baama laba boqoloo sano dhan innaga haddaan soomaalina kor haddii loo qaado axmed bay ka soo bilaaban mar kadibna waxaanu soo istaagay in cabdil hadday ka soo dhaqaaqdana waxaanu soo tegey muxuu ahaayey sheekh xasan barsane iyo sheekh yuusuf sheekh bashiir yuusuf iyo maxaanku dhahayy kadibna waxay usoo gudbay itixaad kadibna maxaakim kadibna xarakta shabaah almujaahidiin wixiinoo dhan baaba intaa iska ah yacni waxaas waa dacfi jira wey haddaan uh, suuro kale soo qaad istimaarka hadda u dambeeyey ee caalam islaami lagu soo qaaday asaguna madaxyaha badnaa algeria aan soo qaadano algeria muslimiintu gaalada faransiisku wuxuu qabsaday kun sideed boqol iyo soddonki kun sideed boqol iyo soddonkii bay qabsadeen waxay muslimiintu ku guulaystay inay faransiiska iska dulkiciyaan caskariyan iyagoon thaqaafiyan aan iska dulqaadan ijtimaaciyanba weli kun sagaal boqol iyo toddobaatankii mise lixdankii buu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii boqol iyo soddon sanay dagaalamahayeen qowmiyiin iyo islaamiyiin iyo fuqaho iyo caamo iyo shacab reer algeria waxay isticmaaleen saddex malyan oo ruux taarikh hala akhriyo saddex malyan oo shiid baa ku tagtay alaaa malaayiin wadaad ogaadana idhi maxaa soomaali gabad inkaga dhintay saddex kun oo wiil baa nagaga dhimataybu iyo culummadii ogaadeenba dhiiggoodina iibsatay oo gaalnimaad oola gashay idinkuna ku ridowda maxaad faa'iideen ninku hadduu intuu halgan wado daalo gobannimaha ka xiga sidii sayidkoo kale yuusan gaal u dulloobin intaad wadi karta wad markaad wadi weydana ilaahu maanta intaan sadaan awoodaa hadda kadibna waxaan hayaan riixaya laakiin gaal baan oola geli wadaaddii hadda kahor difaac jira hadda marka la weyy waay le nimanku maba hayaanba waxay hayaanba jawaasiis bay ma noqdeen maxay hayan hayaan ilaa yowmina haadaa bayfree algeria waxay le saddex malyan ood baabi'isan hala keeno alaaa malaayiin min almujaahidiino riiqdeen siyaasat alard almaxruuqa magtoodii baan rabnaa oo idinku waadna baabi'iseene annagu maxaan idinka baabi'inay dhowr boqol baa lagu qiyaasaa afartan kun baa la gaadhsiiyey boqol kun bay gaadhsiiyaan laba boqol oo nimanba shan boqol nus milyan lama gaadhsiinin faransiiska la iyo raciyadiisi bal waxaa oga daraa muslimiinta algeria boqol iyo labaat cafan afartan kun oo algeriyaan bay dagaalgeliyeen murtasaqa ah afartan kun oo askari oo murtasaqa oo tawxiidtanaysa shahaadanaysa oo faris la safan iyo muslimiin dagaalamaya ishayay liu boolis ma ahee waa nimankan hadda aad ku haysaan muxuu ahaayey ciidanka xoogga dowladda soomaaliyeed warkoodii wey qadaayaadka noocaasa waa in lagu baraarugo anugu hadda wax badan aya taarikh haddaad doonto wixii maqooliyiinta iyo tataar muslim qaabka oola dhaqmeen iyo wixii dhex maray intay socday dib u akhri aya dagaalaad soo qaado wuxuu qaadanayaa boqolaalan boqol afartan siddeetan soddon lixdan sano qaadanayaa muslimiintu waan daalla iyo waan noogno iyo waxaan maqsad baa la xaqiijiya hala tuuro iyo madiinatu ashbaax iyo ka maqli mayso waxaana wax lagu wareeray weye warnimada ummadda yaan la wareerin qadaayaadka yararka ah ee amhila iyo tusaalaan ka rabay waxay la tahay mas'alada jaa-adku asagoon xataa maqsuudka xaqiijinin baa la wadahaya si fiican waxaa sharxay sheekh saalix ibn mahdi almaqbali kitaabkiisa alcalam shaamikh ninka arday isagu aalibcilmi ha muraajaciyo sabxada ilaa waxaan u gudbi masalo in badan la celceliyey oo ah oo aad laygu eedeeyey waana ta u dambaysan u kelimadii soo socotay dhowrka bilood ama bilaha qaadatay waa dhaxdeer yaa waxaan idhi maxaad u qoslaysaan waa dhaxdeera waxaan idhi wadaadaha ictisaam iyo jadiidiyada iyo islaaxa iyo intii la halmaasho ee jihaadka iyo halganka ka socda caalamuul islaami wa bilkhusuus waddankeeni ka socda dhaawacaya ama la dagaalamaya ama doc wareemaya ama xagal daacinaya bimacnaa dhibaato u geysanaya ummaddana ka fadhiisinaya kala diraya acwaanti kala fiijinaya wixii sanad ama musanada shacabka im an la hor istaagaya ummadda iskhilaafsiinaya jihaadka sharciyada ka qaadahaya simahaya amisom iyo mujaahidiinta wadaad baa layidhi ka waran muxaadaro jeediya amisom iyo shabaabka iyo dowladda t f g ga teebaan taageeraa midnaha ha taageerinimo saddexdooduba midna lama taageeri karo t f g iyo amisom buhuku iyo waxaa isku meel saaran wiilasha mujaahidiintabaa isku dareen la saarahaya fataawo duubanoo meel kastaba taallo weeye maqal iyo muuqaalba ku duuban si kastaba noqotee waagaa waxaan idhi nimanka noocaasa ha la waaniyo haddii haloo naseexeeyo halala niqaasho wanima dhibkina naga daysta haddaydan halgamayn waxba aydanna tarayn nimayowna daaya dhibka naga daaya fataawadan weerarkee cruus missalka naga daaya nooga daran gantaalkiiba ninkii la kari waayo dagalka ha laga ridaa idhi wadaadihii marka faaqaamu dunya walam yuqciduuha waxaa layidhi ninkii horaan buu waalaay haddana uuba kasii daro hadduu waasha caamada iyo shacabkii wax badan dhihi maayo laakiin niman ducaad ah ama dalabatulcilmi ahba aad hawsha ugu kala xatago aad ii naqdiyeen hadday hay naqdiyaan laakiin hadday insaafaan oo markaa hadda masaladii manduurkeeda fiqiga ay ka duulaan waxba ma dhaheen in laisnaqdiya hawsha dhan baa ku dhisan waa fiicantahay muhiim jiddan wey laakiin wadaad yurub joogaa u daraa oo asagu markaasi markaad hadalkiisa dhegeysada aqoon iyo cilmi iyo rasaani iyo tacaqul iyo xikme iyo rugcadaannimo iyo waayo aragnimo iyo balaayinimo sheeganaya haddana aad la yaabay baxhigiisu xataa sikaaru talabtulcilmi baa ku qoslaaya yani dhibkao dhan baa saa iska ah wixii yara ilaahay ku baray si wanaagsan u sheeg laakiin kibirka iyo cujbu ma fiicno meel xun buuna ku dhigahaya qadiyadaas haddaan dhihi lahaa wadaadaha limafsadatin baa loo dilay inaan lala yaabin baa laga yaabaa laakiin siyaaqan u kaxeeyey bay dadku ka qayliyeen alqaatilu mujaahid waalmaqtuulu shahiid dii la qaadan waayo lalaqi waayo kabsoolku marka wuu khadhaar yahay laakiin waxaa lagu dahaaraa bahal jilicsan baa ku duuban qolof jilicsan kadibna biya la raaciya marka haddaan kaabsool ahaan ooga dhigi lahaa inay laqi lahaayeen baa laga yaabaa laakiin si iyadoo mutaxan oo aan dhar qabin baan u dhiibay kadibna balaayaa ka dhacda si kastaba noqotay qadiyadda ayada risaalo khaasan ka qoray oo le alirshaad ilaa jawaazi tacziiri almufsidiina min ahli taqliid walijtihaad risaaladaas dhowr qodob oo khulaasadeeda abaan idin soo gudbin masaladan ku salaysan baxi dheer iyo war badan kama gaari kara laakiin inay dala wax ku fahmaan ninkii insaafa in wax ku fahmaan rabaa inaan u gudbo wadaadaha ka hadlay qadiyadda waxay ku wareyseen laba qodob wadaadku wuxuu yidhi culumaa la layn culumaan lama layn karo diinta ilaahay culuma lama dili kara meeray kaga qoran tahay anugu kuma arag laa fi kitaab illah walaa fi sunati rasuulillah walaa fi ijmaci sala walaa fi qiyas saxiix ma arag culuma lama dili karo meelay ku qoran tahay laakiin waxaanu haynaa keliya ruux muslimo macsuuma dhiiggiisu waa xaaraan iyo gaal ammaan iyo cahdiyidima leh warku intaas weeye dilka culummada bikayri xaqin iyo caamayga bikayri xaqi inuu kala daran yahay nina ka niqaashi maayo toba nin dilkoodii hal nin baan isku xugum ahayn nebi dilkii iyo ummad baan isku baab ahayn qadiyada kama laakiin min xaysu taxriim walcisma baynu ka hadlaynaa qadiyadaas wadaad baa ku wareegaysta wadaad kale wuxuu leeyahay qiyaas maca alfaariq buu xasan isticmaalayo dadkay culimmadu dhaheen waa la layn karaa oo alqaatilu mujaahid waalmaqtuulu shahiid waa muxuu ahaayey waa ahlulbidaca ahlulbidaca iyo ahlu awaaga iyo khawaarijta iyo raafidada iyo zanaadiqada iyo wixii la halmaalay iyo dadkaa weeye ninku haddii libidcatii loo dilahayo iyo diin xumadiisa loo dilay shahiid ma aha shaydaan dhintay weeye waan hawshaa la fahmo ee waxaa laga hadlayo ruux cudurdaar la wey nin cudurdaar leh oo fasaadkiisa kale loo dilay asaguna in wuxuu fasaad uusan ictiraafsanayn baa laga hadlaa marka dhowr asal baan idinku baraarujin asalka koobaad waxaa weeye tacsiiraadka ganaaxa iyo cuquubaadka iyo zawaajirtu waa qaacida muhim jidda inaad ku baraarugtana muhiima inamaa yactamidu cala almafaasid ruuxan waa la ganaaxi waa la ciqaabi waa la tacsiiri dilba ha keene waxaa loo jideeyey lilmafaasid waqad shuricat atacaaziru wاzawaajiru lidar اlmafaasidi ninka la dilayo waxaa laga yaabaa an yakuuna caasiyan wa anlaa yakuuna caasiyan waxaa loo dili mafsadadan baa loo dili asagu waxaa laga yaabaa an yakuuna mukalafan caasiyan maca almafsada oo markaa u dhinto cisyaan iyo mafsado loo dilo labadaa wada socda waxaa laga yaaba anlaa yakuuna caasiyan loona dilo lilmafsada liana ataczira wاlcuquubaat mid shuricad lidar-i اlmafaasid saa darteed biclum wxi waxaa la garaaci oo la dili ilmaha yarkee caruurta ah hadduu saa'il noqdo ilmo yar oon qaan gaadhin oo saddexiyo toban jiro ama toban jir ayaa qori aankaasoo kugu lisay nafti baa ku qabatay waad damar feedhaha shaandha ka dhigata maaaim mujrim oo caasimo dhintayba caasi dhintayba mise muxuu yahay ninkan waa sabi mukalaf ma ahaa tiri maxaad u dishay licisyaanihi wa imihi miyaad u dishay mise limafsadatihi waa in lagu nin waalan baa bilaaba kugula soo orday tal ah meelaad gashaad weyday wax kaa qabtana waad weyday waa dhaawacday waabaa soo ordahaya nafta waa ku qabatay beerkaas shaandhaysay macaafim caasi aad dishay mise min baabi dar'i lmafaasid baad u dishay qaacidada ragga sharxe waxaa ka mid a ah faahfaahiya alimaam alqaraafi fi lfuruuq mujalladka koobaad afar boqol soddon iyo sagaal farqiga soddon iyo sagaalaad amhilo dhowra aan idin siiyo waxaa kaloo lamid a ah, caf intaanan ka bixin baabu alamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar markaan ama manhiga waxaan loo diidahayo shardi ma an yakuuna caasiyan ee wuxuu samey marba hadduu macsiyo yahay ama uu waajib ka tegey waajibka uu ka tegay iyo xumaantu sameeyey unbaad kala hadli waxaa dhici karta an yakuuna caasiyan fi irtikaabi almanhiyi canhu an yakuuna caasiyan fii tarki alma'muuri bihi isma laasimaan adigu waajibkanaad ka shaqaysan manhigan shayga manhi canhu baad ka shaqaysan laakiin mukalafkii sameeyey ama faacilkii qad yakuunu aaiman caasiman waqad laa yakuunu marka isma laazimaan ruuxa dilka loo diyay limafsadatihi ma laazima an yakuuna caasiyan wa aaiman amhilaan idan siinaya laakiin markuu mubtadici yahay waa islaazimahaya marba hadday bidcadu keentay in lagu dilo dil ay keento ayada laftirkeeda macsiye ee fisqi ah hadday yartaa in lagu cudalaga amtilaan ah, bixinaynaa mithaalka koobaad si qaacidada loo fahmo mithaalka koobaad amruljaahili bimacruufin laa yacrifu iijaabah nin jaahila ayaad waxaad amraysaa shay waajiba waajibnimadkiisi oo uu ka jaahil noqday oo ka tegay maxaa tiri jaahilku marka waa macduur aathimna ma ahaa tiri laakiin adugu waad ka xisbaysan ta'muruhu bilmacruuf waxaa dhici lahayd in markuu ruux aathim yahay keliya ee uu caasi yahay khayrka halafar hawshu ma aha waxaa la mida nahyu can munkarin laa yacrifu taxriimah qitaalu ahli اlbaqyi mihaalka saddexaad wey ahlulbaqyi buqaaddu markay ta'wiil leeyihiin baa buqaad la yidhaahdaa haddaysan ta'wiil lahayn muxaaribiin quطacu turuq gooni a ah weeye farqiga u dhexeeya bayn albuqaad wa bayn almuxaaribiinna waa halkaa farqi keliya wixii kale waa gooni ta'wiil waa inay la yimaadaan ee cunami kara marka la fiiriyo wain kaana baadila min xayثu xaqiiqati اlamr bukaadda iyo jamaacada muslimiinta ku baxay ee la loodin waayo waa lala dagaalamay maca anahum hayru aathimiin fii baqiyihim lita'wiilihim waa cuduul shahaadadooda waa la qaban ammaanadooda waa muxtarama sidii ruux muslim ah oo cadli ah baa jamiic alaxkaam loola dhaqmahaya riwaayadooda waa maqbuul shahaadadooda waa maqbuul qaadigooda waa maqbuul axkaamtoo dhan laakiin libaqyihim wa likalimati اlmuslimiin ayaa u dhammaanhayaan waxaa gala qaacidada ayadaa darbu sibyaan calaa tarki salaati wasiyaami wagayri dalika min almasaalix ilmaha yarka waxaa loo garaaci salaada uu ka tegay iyo soomka waajibaadkii baa lagu garaaci waan ciqaabnay maxaan u ciqaabnay lifisqihi wa imihi wa cisyaani maan u ciqaabnay mise maslaxa iyo mafsado mutawaqaca oo hadhowna salaadihii ka taga ah baa loo diloo garaacahaya waxaa ka mid a ah qitaalu sibyaan wاlmajaani idaa saaluu cala اdimaa'i wاlabdaaci walam yumkin dafcum ila bidalik sooba deg bayaana sii fogaanine mithaalka lixaad nin imaama oo mujtahida oo mutaawilay dhaheen fuqaha xadiid waa xad baa laga oofin axnaaf iyo jumhuurta waxay isku hayaan shurbu nabiid alyasiir nabiidka ninka xanafiga ee faqiiha mujtahidkaee caba fuqahaa eh, ahlxadid waxay dhaheen waa la yuxadu kamaa yuxadu shaarib اlkhamr maca aljasmi bicadaalatihi lannahu waa mujtahid mutaawila wuxuu ku qancay khamradu inay tahay nooc muxadad ah oo laga sameeya geedaha noocaasa nabiidkuna uu yahay timir iyo midho la qoso caadi ah yasiir ana marka marka la badiya si weyn loo cabo wax iskaariyaaye qaliilkiisu wuxuu leeyahy waa bannaan yahay halkaasuu ijtihaad la maray jumhuurna waxay leeyihin ma ahee ma askara kaiiruhu fa qaliiluhu xaraam adilo iyo aqiiso iyo axkaam bay daleeriyeen fuqahadu marka fuqaha alxadid waxay ninka almujtahid almutaawil ashaaribi lilnabiid yuxaddu ka shaaribi alkhamr wa ama qabuulu shahaadatihi fa masalatun fiiha nadar waxay isku waafaqeen inuu yahay inuusan aatim ahayn xaggana uusan caasi ahayn liijtihaadihi wa ta'awulihi oo uu cadli yahay bay isku dhankaa isku waafaqeen shahaadada bay isku hayaan maalig wuxuu leeyahay axuduhu walaa aqbalu shahaadatahu xadkana waan ka oofin maca ijtihaadihi wa ta'awulihi makhraatigiisana qaban maayo shaafici wuxuu ihi axuduhu limafsadatihi ummadiibuu aafaynhayaa wa aqbaluu shahaadatahu licadaalatihi wa ijtihaadihi wa ta'awulihi axmedna laba riwaaya riwaaya maca maalikin wa riwaaya maca ashaafici sidaa darteed wuxuu yihi alimaam ibnu taymiya man shariba annabiida almukhtalafa fiih xudda wain kaana muta'awila waاkhtalafuu fii raddi shahaadatihi faradaha maalikun duuna shaafici wa can imaam axmed riwaayataan qaacidadaas wuxuu ku sharxay sheikhu asaguna bayaanu daliil calaa buطlaani taxliil mujaladka safxada boqol konton iyo sagaal waxaan kaloo misaalka toddobaad inta aan kaga baxo waa mutaawil mujtahida masala khilaafiya ninka muxuu loo xadaynaya fii masala khilaafiya loo xadi maca cadaalatihi kadibna laga niqaashay radu shahaadaatihi waxay isku waafaqsan yihiin inuu yahay hayru aathim lianna waa mutaawil mujtahida tusaale kale oo toddobaad nin baa kuu wakaashay axadu qisaas ku lahaa inaad qisaasta oga soo efiso nin baa nin laga dilay weliyu dami wuxuu ui wakiil baad ii tahay hebel intaad u tagto maantaan ballansanayna qisaasta iga soo oofi saadaa u dhaqaaqdee sii socotay baa lala hadlay iska cafi saasaa u roon dhiig ninkii la dilay la soo celin maayo nin kale ha ku sidkuna ha ka dabageynin mag iska qaada ama cafi waan cafiyey buuri adugu waxaad ku maqan tahay ninka inaad soo qisaasto nin faasiq ah oo hayru maqbuuli shahaada warka qaaday wuu kaa damay muxuu war ninku waa la cafeeye hadilin la soco waxaad tiri war waxba kaaba dhegaysan faasiq baa iga tag ninkoo iska fadhiyo oo ku hoganaya tiri diyaargarow waa ku toogan faasiq wuxuuhi ma toogan karti maxaa yeele lianna waliya dami qad cafaa canhu wuu diiday faasiqa wuxuu xaq fuqahadu inuu dagaalamo ku dila adiga darcan limafsadati alqatli bigayri xaqin adiga wakiilka ahaa waa lagu soo diray walam tusadiq khabara alfaasiqi macduur baa tahy mata mise matid khabarulfaasiqina asna warkiisu waa waruu ku kalsoonyo uu hubo nin muslimuna lagu dilaya xaqdaro wuxuu aqu inuu ku difaaco hadduu kari waayo inuu beerka ku shaandheeyo waxaa mutafaqa ana alwakiila laysa bicaasin walaa biaatimin waxaa kaloo mutafaqa ana alfaasiq aladii qatalaka laysa biaatimin walaa mxuu ahay mxuu ahaayey eh, caasin idan falfaasiqu waa mujaahid walmaqtuulu hee shahiid ma i fahamtay warkayga dhibkiina waxaa weeye inaad eh, wax wadaan baad wax ku fahantaan ma ogtahay eh, qadiyadu waxaa looga jeedaa ninkan dagaalamay ee ku difaacay ee qaatilka ah gar buu u leeyahay inuu kula dagaalamo gar buu u leeyahay aduguna ta'awul iyo xog haysay baad gar u leedahay ku socoto waad isku dhacdeen waad isdisheen kanna aaim ma ah kanna aaim ma ah nin la dilay oon aaim ahayn muxuu yahay shahiid wey ninka ku dilayna waxaa tira gar buu leeyahay aniga ku dilay haddaan gar leeahay kii la dilay uu gar leeyahay hawsh soo qaatilku mujaahid noqon maayo kii la dilay muxuu noqon shahiid haddii cibaaradu idinla foolxumaatay waa gooni tusaale sideedaad aan ku daro waxay dhaheen fuqahadu nin baa addoontuu lahaa yidhi hebelow waxaan kuu wakashay inaad iibiso fa baacaha alwakiil addoon aan lahamaa suuqa gee soo iibi waxaan haysii joogto gabadhu suuqaan tegay ninaan aqaanay irshaad baan gabadh addoonta ka soo faasaxay kuma soo noqonin marka muwakilkii wakiishay addoonta lahay sayidka ahaa suuqaan sii galay odaygu wuxuu damcay inuu addoonta ku hidaan hido oo wax ka dayo wuxuuna ku moodahayaa weli inaadan hee aadan iibinin mushtarigi laga iibiyey baaba kuu yimid sayidku xadxidin addoontan xaydin anaa iska leh maxaa jira anaa iibsaday warxamaadan sheegina iga tag bui waad daran tahay waan u galmaynaya adoontayda wey car u galmo bu bui dagaal baa dhacay beer waxaan shiriyey idan sayidkii maxaa loo dilay dar-an limafsadati alwadi muxuu ahaa bikayri xaqin ninka mushtariga wuxuu xaq u leeyahay maadaama uu hubo addoontii laga iibiyey inay ta wakiilkan uu ka iibiyey inuu islaantiisa difaacday addoontiisa sayidkuna muxuu xaq u leeyahay maadaama uusan ogeyn in la gaday in asalka uu ku dhaqmo islaanta u galmoodo nin xadxaydanhaya in nin difaacya is helay mushtarigu marka mujaahid weeye sayidkuna hee amtiladaas iyo suwarka iyo masalada qaabka loo suray fuqahada waxaad ugu laaban kartaan kitaabka la yidhaahdo qawaacid alaxkaam fi masaalix alanaam lilciz bn cabdisalaam mujaladka koobaad boqol lixdan iyo ko ilaa boqol lixdan iyo saddex furuuqa qaraaf waa idin soo siiyey mujalladka koobaad afar boqol soddon iyo sagaal ibnu tamiya holihiis ha ii dambeeyeen laakiin balqaabkooda wax ku fahantaan baan u dhigay asalkaasi waa ila fahanteen ruuxa waxaa loo dili karaa limafsadati wain lam yakun caasiyan aathiman wain kaana mujtahidan muta'awilan warkaa waa inaad fahantaan isma laasimto ruuxu inuu yahay mujrim aathima ah oo caasi ah fii kulli qatlin dil kastoo yimaada waa inuu macsiya ku dhisan shardi ma aha kullu qatlin kuma dhisna cala alcisyaani wاlitm ee qatligu qayb baa ku dhisan calى dar'i اlmafaasidi wain kaana almaqtuulu macduuran may fahanteen ruux macduura min xayثu اlxukm الsharci wa xaqiiqaةi اlamr wa cinda allah baan dilaynaa liaxkaam mxuu ahaye dar'an limafsadatihi yaa loo dilaya amhilada waaweyn mujtahid mutaawilo la xadeeye baynu soo maray amhila waxaa idin siiyey sideed mithaal oo kulli u adeegahaya zawaajirtii cuquubaadku mukalafiinta ku dhacahaya iyo khayrulmukalafiin marna waxaa israaca almafsadatu waalmacsiya marna mujarad ulmafsada lagu dili ama laguu ciqaabi ama laguu tacsiiri asalka labaad ee warkii ahaa alqaatilu shahiid alqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid uu ku dhisan yahay waxaa weye asalkan wuxuu laabanayaa warkii ahaa culammadu waxay ka hadleen ahlulahwa walbidac waxaana kuu soo sharxay ina atacziira walcuquubaat wاzawaajir inamaa tactamidu cala almafaasid atacziiru yactamid cala almafaasid mafsada haddii la helo dar'igeeduna aad si kale ku suurageli waaye ilaa bilqatli aw cuquubatin ukhraa waa la fulin waana sharci idan haddii la helo niman fuqahaa oo ahlu sunnaa oo fiican oo fataawidooda iyo howlahooda uu ka dhalan mafaasid ka daran ti ahlulbidaca ah maxaa tala ah asalkan asna wuxuu leeyahy qad yakuunu bacdu ahli الsunnati wاlfatwa wاlfiqi adara cala اlmuslimiina min ahli اlahwaai wاlbidac culum waxay leeyihiin dad ahlu sunno ah oo ahlu fiqi ah oo ahlu khayr ah yaa mararka qaarkood noqon kara kuwa ka daran ahlulbidaci dhibkay muslimiinta u geysanayaan fataawida waxa ka dhalan ijtihaadaadkooda ee takliidkooda waxay samaynhayaan waxaa ka dhalan wax ka daran wixii khawaarij iyo muctasilo iyo jahmiya rawaafid bay ka daraanayaan asalkaa wuxuu ku dultaagan yahay xadiidka cawfni malik marfuucan taftariqu ummatii calىa bidcin wa sabciina firqa acdamuhaa fitnatan aladiina yaqiisuuna alumuura bira'yihim fayuxiluuna alxaraama wayuxarimuuna alxalaal bazaar abaraani xaakim bn cadiy cabdilkhadiib albaqhdaadi xadiis lasku haysta weyse xadiisa waxaana xoog inuu sugan yahay xadiidka asaga ah sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu ka hadlay qadiyadan wuxuu leeyahy xadiidkani min xayثu sanadna waa jayid ama min xayثu lwaaq waaba xaqiiqa taagan buuri isnaaduhu fi ظaahiri jayidun ila an yakuuna qad uطilica fiihi calى cilaة khafiya wa macnaahu shabiihu biاlwaaqici maxaa jira faina futya man yuftii fi اlxalaali wاlxaraami bira'yin yukhaalifu الsunaةa adaru calayhim ay calى اlmuslimiin min ahli اlahwaaءi waqad dakara hada اlmacna اlimaamu axmed wagayruhu wuuna sharxay wuxuu leeyahay muslimiintu ahlulbidaca waaweyn way iska jirahayaan ku kadsoomi mahayaan waayo ninkan suufi way mushrikiin uu ka dhaqaaqi ninka soomaliya uu fahmaya kan muxuu ahaa muctazili inaa lilahi wa inaa raajicuun waa layska garanba muctazile iyo khawaarij iyo nimankan waaweyn khilaafkooduna wuu intishaaray bidcadooduna macruuf bay noqotay khadaooduna waaba caasha ee waxaa jir wadaado fiq iyo sunno iyo cilmi lagu yaqaano oo duba waaweyno dadku ay ku khatalmahayaan markaasay fatwoon fatwo wax xarimaysa ama xalilaysa xaggana khilaafsan daahiru lkitaabi wasunna waxaa la soo yidhi jihaad kasta waxaa loo shardiya dafcan aw طalaban he biidni اlimaam ijmaac اlmuslimiin kitaabkii ilaahay sunnadii ficluhum wax kasta jamiic alusul bay khilaafsan tahay xataa qiyaasaadkii yar yarkaa bay khisaabsan tahay mxuu ahaay hawlihii yaraa soo maraynay wasiiladu in alwasiilata tasqutu bisuquuطi maqsadiha laakiin almaqsadu laa yasquطu bisuquuطi wasiilatihi wixii oo dhan bay ku tunteen hadhow haddaad tiraa nimankaa lala xisaabtamana haa ma annagaa muctasileay ku leeyihiin asalkanaa ka hoos baxay waxaan leenahay ahlulfiqi walfatwa aad bu qadiyada u sharxay wuxuu leeyahay culummada qaarkood ee xiyalka fatwooda fatwooda mxuu ahaaye masaa'il khilaafsan diintii ilaahay khilaafsan xaggana ahlu sunnatin wa ah qad yakuunuuna adara cala almuslimiin min ahli bidaci almashhuura bayaanu daliil butaan taxliil ayaa lagu laaban karaa faafaynta hawsha ayada ah laba boqol soddon iyo shan ilaa laba boqol soddon iyo sagaal buu ka hadlay sheekhu maxaan soo idhi altacziiru waalcuquubatu tactamidu cala almafaasid haddaan helo wadaad sunni oo faqih oo qiimo badan oo fadwadiisii ijtihaadkiisi uu ka dhashay maa huwa adaru cala lmuslimiina min ahli اlbadaci wاlkhawaarij muxuu gelahayaa asalkii tacsiirkii in laska shaqeeya ahaa muxuuna u galay lifasaadihi laa likownihi caaliman aw caasiyan waa ii fahanteen bay ila tahay asalka saddexaad ee idinku baraarujin muhiim jiddan wey asalka saddexaad waadu waxay leeyihiin mawaarid الnisaaci wاlkhilaafi ida kaana fi idhaariha fasaadu caamun cuuqiba saaxibuhu masaa'ilka laisku haya ijtihaadiga ama khilaafiga ama nisaaca nisaacu ka taagan yahay haddii muujinteeda iyo bandhigeeda ee caamada ku aafoobi muslimiintuna isku khilaafi ama dhib ay keeni mafsado ninkii muujiyey waa la ciqaabi dilba ha keene kama yucaaqabu man yashrabu nabiida muta'awilan wa kama yucaaqabu albugaatu lmuta'awil likafi ljamaca shaykhulislaam wuxuu leeyahy asalkan iyo laba hore oo isku daray wuxuu yidhi hiya min ajali usuuli islaam in masaa'il الnizac waاlijtihaad wadaadka wuxuu ku wareegeystay madiinatu ashbax soo taagnaa wuxuu yihi masaa'il khilaafiyaad iyo ijtihaadaad iyo taxqiiq manaad iyo howlo ku xidhan waxba laguma dili karo asal min usuul islaam buu ka dhigay shekh islam ibnu taymiya masaa'ilka khilaafka iyo nisaacu ka taagan yahay markaad idhaarinayseed banaanka dhigaysee mawaarid nisaaca ah waa inaad ka fiirsato maxaa ka dhalan maxaa burburo muslimiinta caamka ku iman mafsada khaasa ah yaa loo dulqadan karaa mid caama oo baaday wadaadaha waxay yidhahdeen amisom iyo wuxoo dhan waa isku baab shayin lama siin karo takfiir iyo khawaarij weeye jihaadku shuruuddiisi ma oofsanin kan weeye masaa idan waxaa dhacda hubka in la dhigo gaaladii wax u dhaqaaq la waayo jihaadku baaba'o la isdifaaci waayo muslimiinta ay baaba'aan oo maanta laga niqaashaya wadankii soomaaliyeed waad ogtihiin meeshuu maraya laysku hayaa man huwa somaali jinsiyadda yaa noqonaya somalia muran baa ka taagan dastuurkii dhannaa intaas ku xidhan yahay ilaa la caday ninka soomaaliya noqon hayana laydin qori maayaa layidhi maca kufrihi wa shirkihi man huwa somaali waxaa la rabaa in lagu soo geliyo sankadhurigu meesha lagu soo guro oo reer yurubi gaalada ay noqdaan soomaaliyiin oo murtadiinta ay noqdaan nin walba uu soomaaliya noqdo dhowr sano kadibna loo kala baxo muxuu ahaayey boqolkiiba soddon nasaara iyo toddobaatan muslimiina hawsha lagu kala tagaba waxaa murun ka taagan yahay ciidan culus oo soomaaliyeed wa in kaana qawmiyan waطaniyan ilxaadiya noqda lama dhisi karo haddii la dhiso beri waxaad bilaabaysaan laba gobol baa naga maqan ilaa labada gobol ka samirtaan aada ciidankiinuna uu noqdo mid iska boolis oo xisbo xisbaa uu noqdo jinsiyada cidda qaadanaad ogolaataan howlahay maraykan yurubna wax laydin dhisi lama gaal gaal xataa laydin dhisi maayo gaal qowmi oo soomaaliyeedna ladima ogolo hawshaasi halkaasay gaadhay nimankii isku day inay dulligaa ka dhiidhiyaan oy keenada diidaan ee waxaa la yidhi waxaa weye waxooda waa baatil sharciyadii baa laga qaaday khawaarij baa lagu qoray takfiir baa lagu qoray ayagiiyo gaaladii baa la simay ayagiiyo mushrikiintii baa la simay wadanka hadda waxaa layidhi lix nin baa yaa go-aanka u dambaysa iskale shariifka iyo ninkii ii sheegee ina hebelkaa gaas ra-iisul wasaarihii iyo jamaacata ahlusunna waljamaca almushrikuun iyo faroole iyo galmudug kii shanaad lixaad ku mu ahaa shariif sakiin miyuu ahaa lixdaasay talada ka godaa baa layidhi mahiga ma ku jiraa may lixdaa way okaadii meel kasta oo tagtaan go-aanka u dambeeya lixda saxiixa iska leh ummaddii kale awe waa laydin juuyey intii laydin fadhiisiiyey baa iyadooga insaaran yihin waa faroole iyo cabdiweligaas iyo muxuu ahaayey iyo shariif iyo galmudug iyo mushrikiinta qubuuriyiinta ahaa warkii lixaad ma ii sheegtaa shariif sakiinba burhan hayada hawlaha ku fiicnaaya kii lixaad muxuu ahaa taawey maya jaamc daciifu xukumaa qadiyad umadeed bay nimankan hayaan lixdaa saxiixa leh maxaa laga rabaa suufiy waxaa laga rabaa hadday nidaam un ka istaaga soomaaliya inay noqdaan culammada wadanka maamusha dib dambena fardamaadaan dhaqaajin iska daato cidaad sheegteen go-aanku sidaas wey yacni ummad qaabkaa loo baabi'y ninkii diidanaa baa la baabiiyey fataawi baa la daldalay yurub shir ku qaba nairobi ku qaba wareeg meel kasta haddaad oo nimankan ummadda bay baabi'iyeen hala waanshay kii kala kari indhaha laga rido sidii tukii waxaa la yidhi balaayaad dhigtay sheekhulislaam baa asalkaa sharxe akhriya jaamicu lmasaa'il mujaladka shanaad laba boqol toddobaatan iyo sagaal mawaarid الnisaaci ida kaana fii idhaariha fasaadu caamu cuuqiba man yudhiruha kama yucaaqabu man yashrabu الnabida mutaأwila wakama yucaaqabu اlbugaatu اlmuta'awiluun likafi اljamaca wa hada min ajali usuuli اislaam muxuu ujeedaa waxaa la weydiiyo layidhi shaykhulislaam ou nin faqiihoo shaafici ah oo reer dimashqa ah yaa wuxuu fatwooday aima almaalikiya fii masaajidihim ninkii shaaficiga ku daba xidha saadiis waa badala buuri maxaa jira lanna maalikiyadu nawaaqid lwudu baan isku khilaafsannahay buuri wa nawaaqid sala baan isku khilaafsannahay mubilaat sala waan isku khilaafnay buuri nawaaqidna waa isku khilaafnay marka ninka maalikiga imaamka ah nin shaaficasa ogu xidhmi mayso caamadeeda fooda isgelisay ibnu taymiya le bahawshan ka warar wuxuu ihi waa in la ciqaabo faqiihaas muxuu kalig caamada msliminta iska hor keenay ma aha mubtadic waa faqiih shaafici ah aftaa biana salaata shaaficiya laa tasixu khalfa alimaami almaalikiy hor waxaan lala wareegahayaba nin naqli iyo iطlaac midna aan haynin wuxuu rabaa inuu iska kaa xukumo wuxuu doon iskaga hadlo hadhowna wareegeysto waxaa laga hadlaya ahlulbidac ahlulbidacya qaacida caama min ajili usuul islaam ummadda wada jirkeeda wada socodkeedu waa maqsad iyo asal kala geynteedu waa maxay haddaan xaq aan khilaaf aqbalin lagu kala geynaynin lama kala geyn karo marka waa in lagu baraarugo amhila ayaan tilmaamaynaa wakhtigaa idinku dheeraada laga yaabaa habeen dambe waxay ii dhimanaan gabagabaysto hada wabilahi towfiiq